asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kuna waan dhegeystayaal idilkiin baa meelo joogtaan si walbaad maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabdi taarikh waxay ku aasaysan tahay koob iyo labaatanka bisha janaayo sannadda laba kun qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shaqaaqooyin ka taagan isgoyska holwadaag ee muqdisho kadib markii la dilay laba bajaajle iyo sidoo kale qof kale oo wada gaariya dadweynaha dad ayaa banaanbaxaya dhigaya wararkii ugu dambeeya ee degeysan doontaan ee dhacdadaas sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda oo la sheegay inay ka baxeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud oo shalay ay ku dagaalameen iyaga iyo al-shabaab waad degaysan doontaan waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a ah falanqayn ku saabsan kulan adagoo laga ciyaari doono horyaalka bremier liaga iyo ganaax kooxda juventus ay ku soo rogeen xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga maraykanku waxa uu sheegay ciidamada u dagaalamaya ruushka inay yihiin ciidamo markaa loo diiwaan gelinayo ururo argagixiso oo dembiyada ka dhanka ah bini aadamnimada geysta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad degeysan doontaan u diyaar garooba ogaal dhanawaan sarika sacbada ma huursado saaxiib nimaan ahay cadowgayga lama simo soomaali baan

welima sii itay gardarada masaacidu nin xaqlina ciidi lamaasimuhu gardarada masaacidu nin xaqlina ciidi lamaasimuhu soomaali somaali baa nahay ogol nina kabaha uma sido sida dunida qaarkeed sanduulaynta ma ogolin nina kabaha uma siintaada magacale ogow kaama sugay ninka iga satroono siintaada magacale ogow kaama sugay anaa oransa sababadow heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka ogaal ciidankan cabdibilaha saran oo xabadaha ridaya niyow maxay yihiin waa barbaarta bajaajka eryata niyaho waa yaabee bajaajka maxaa lagu arka bajaajka baagamuudadii ayay yaraysay bulshadiina waa u danaysay b elkina suuqay ka bixday ha waa gartay tagaasilaydii ay suuqa ka saareen ayaa xafiisyadii u fariisatay maalin kastana lacag joogta ah ayay ku qoreen miya waaba shaqee ama ha shaqayn maanaan garan waxa bajaajka barbaarta daba dhigay biilkaa ka galay qeybaha hore ee barnamij ogaan ayaan gudagelena dhegeystayaal aynu ku bilaawna ee waxaa maanta magaalada muqdisho laga dareemayaa xiisad kacsanaana ah, gaar ahaan degmada holodaag isgoyska kadib markii la sheegay in askari ka tirsan ciidanka dowladda uu dil u geystay mid ka mid a ah darawalada mootada bajaajka dilku waxauu ka dhacay sida la xaqiijiyey isgoyska holodaag mid ka mid a ah darawalada bajaajka ayaana waxaa dilay weliba si bareera u dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya intaa kadib waxaa isbedelay jawigii goobta waxaa soo banaanbaxay shacab boqolaal ah oo markaa ay ku jiraan wadayaasha mootobajaajka iyo dad kale oo iyaguna markaa ka carooday kana argagaxay falka meesha ka dhacay ee dilka loo geystay wiilkan dhallinyarada ahaa allaha u naxariista waxaa lagu magacaabi jiray maxamed xayle xilligii la dilayay waxa uu bajaajka ku waday hooyadiis iyo walaashiis askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa toogtay waxaana markaa uu ka mid ahaa sida la xaqiijiyey dhallinyarada ku nooleed xaafadda gubta ee degmada daynile ee gobolkani banaadir intaa kadib waxaa goobta ka bilowday dibadbax ay dhigeen shacabka iyadoo jawiga goobtan uu isbedelay oo ilaa haatan sida lasoo warinayana weli ay socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah falka ka dhacay halkaa ee dilka wiilkan dhallinyarada ah qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayey oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa ka hadlay dareenkooda waxa goobjooga u ahaayeen sidoo kale waxaa la dhaawacay iyana la xaqiijiyey mid wado kale oo motobajaaj iyo sidoo kale qof kale oo isna waday gawaarida dadweynaha kadib markii rasaas fureen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo la xaqiijiyey iyana inay markaa wadada ku furanayeen rasaastaasi waa kan qaar ka mid ah dadka dibadbaxyadii dhigayey oo dareenkooda ka hadlay warbaahinta kulmiyana la hadlay asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu innaa lilahi wa ilayhi raajicuun saaka halkan waxaa ka dhacday musiibo saaka halkan waxaa ka dhacday musiibo aad u weyn run ahaantii aad baan uga xumahay annaga waxaan nahay dad dhallinyaraha oo soomaaliyeed shaqaysanaayo meeshaan mar walba waxaa maqashaan idinka mootoolaa la dilay laakiin sababta loo dilay ma ogidin annaga marka waxaan nahay xaqaan leenahay waxaan rabaa inuu madaxweynaha codkeena gaaro mudana madaxweyne annaga xaqeena yaan lagu tumanin mar waxaan u dhimannaa sabab la'aan iyo micno daro marka waxaa laidinka doonayaa dalka xaqiisa inaad dhicisaan idinka ayaa mas-uul laga ah annaga ninka ninka dilay weli weli meeshiisu taagan yahay ninka mana naqaana laakiin meeshiisu taagan yahay mudane madaxweyne dalkan dalkan adigaa lagu wareysan doonaa maalinta yoomalqiyaamo annagana waad naga warhaysaa mudane madaxweyne qofkaa la hadlaya waa adiga dhalinyaro eh mootoole oo shaqaysto nin walaalkiyaa la dilay kookaa la dilay saddexaa la dilay anna beri waagu soo xigtaa haddaan wax laga qabanin unuka fashaqna ma taalo waxaan gelina booska labaad al-shabaab baan naqlinayna wallahi haddii intan lala qabo dowladda walaal waxaananay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku shaqaysata bajaaj waxaan leenahay xuquuqda uu leeyahay askariga qaranka waxaan waxaananay u bixi dalka intaanoo dhallinyaraa bajaaj wato waxaan u soo shaqo tagnay inaan beriis u raadino reerarkanagii iyo hooyadanadii xaq miya hooyaday anoo isaaran tahay oo u wada goobtaydii shaqo goobteedii shaqo inuu askari qaranka ku tilmaaman oo yoomiye iga qaado shan iyo toban doolar anoo bajaajle ah eh, oo saaka u soo shaqo degay ilaahay dartii iyo inaan aan biilkayga aan reesado inuu xabad igu dhufto nabiga alayh salaatu salaam nabiga calayh salaatu salaam wuxuu yidhi lazawaalu dunyaa ahwan cinda allahi min qatli rajulin muslim war adduunkuu suulo waxaan ka dhib badan baaliya dhiig islaam wada war ha iskoyskool wadaagina saddex nin lagu dilo yaa war ma suurtagalba warniow waxaan u farayaa guddoomiyaha gobolka banaadir walaal ilaahay ka cabso ittaqu llaaha ilaahay ka cabso anagaadan misal balcad ninka ku dilo bajaajlaha waa la dilo waa la togto niga kudilay waa shan kun ninka ku dilay waa la toogto hadda shan kun haddamba war shan kun hadda haddamba shan kun hadda haddama marhays shan kun hadda ma marhaysa laba nin in la dilo iska iska wal wadaag xaggee u soconaa waraa war ma xaggee u soconaa walaalo yo casilihii ku darsaan walaalayaw nama qabato ilaahay ka cabsada nama qabato nama qabato ittaqullaaha qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada ka dhigayay isgoskool wadaaga ee muqdisho ayay ahaayeen warbaahinta kulmi ay la hadleen sidaad maqlayseenna waxay ka hadleen falcelintooda iyo dareenkooda ku aadan dilalka soo noqnoqday ee loo geysto dhallinyarada muqdisho gaar ahaan dhallinyarada ku shaqaysata mootada bajaajka magaalada caasimada ee muqdisho waxa ay marti gelisaa inta badan dhibaatooyin ay la kulmaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo si guudba bulshada soomaaliyeed xiliyada qaar waxaa markaa la arkaa in askar ka tirsan ciidamada dowladdu ay si bareer ah ay u dilaan wadayaasha muutabajaajka oo inta badan iyagu ah dadka soo geliya dakhliga marka la eego canshuurta magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dakhliga dowladda waxaa inta badan dowladdu sheegtaa in tallaabo laga qaadayo dadka falalka geysanaya oo muddooyinkii lasoo dhaafay markaa ay waday garsoorkooda iyo arrimaha ku aadan baaristoodaba maxkamadda ciidamada qalabka sida haddana weli waxaa muuqataa inaysan joogsan oo ay halkoodii kasii soconayaan dilka bareerka ay loo geysanayo haldoorka muqdisho waxaana waxaa ugu weyn ee la hadalhaya ay tahay maanta in wiilkan dhalinyarada ahaa xilliga la dilayay uu mootada ku waday sida la xaqiijiyay hooyadiis iyo walaashii lamana oga sababta keentay in wiil dhallinyaro ah oo iska shaqeysanaya askari ka tirsan ciidanka dowladda in uu dil u geysto barnaamij waala dhegeysanaysaan keenena waad nagala socotaan dhegeystayaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro weli barnaamijka ogaala degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaane markaan galgaduud haddaan eegno warar heshay idaacadda kulmiye waxa sheegayaan in ciidamada dowladdu ay saakay iskaga baxeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud oo shalay u ka dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaa la xaqiijiyey in ciidamadu markaa ay ka baxeen magaalada oo ay haatan joogaan bannaanka magaalada degmada galcad waxaa shalay ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidamada dowladda al-shabaab ayaana weeraro ku bilowday qaraxyo kusoo qaaday weerarada ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda khasaaro kala duwanna uu ka dhashay marka waxaana inta badan muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab ay kordhiyeen weerarada sidaasi oo kale ah oo ay markaa ka fuliyaan goobaha laga saaro ama deegaanada ay ka baxaan lama ogaa sababta ciidamada dowladdu ay uga baxeen magaalada galcad oo dhowaan ay iyagu la wareegeen wixii warar ay kusoo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeenna soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal insha allah markan jubbaland haddaan eegnana jubbaland waxa ay sheegeen inay markaa la diyaariyey ciidamo u diyaarsan inay ka qayb qaataan howlgallada ka al-shabaab ee markaa laga bilaabi doono deegaanada jubbaland wariyaheena cabdimajiid cabaas aadan ayaanu ka wareysanay goorsii horeysay arrimaha jubbaland waxaa saacadihii ugu dambeeyey jiray diyaargarow xoogan oo maamulka jubbaland ay ku jiraan kaas oo markaa ku qotoma in eh, la diyaariyay ciidamadii markaa eh, qaban lahaa deegaanada ay dagaalamayaasha al-shabaab xilligan kaga sugan yihiin jubbaland dagaalkan oo saddex qaybood markaasi ay jubbaland ay u diyaarisay ama saddex hab in loo wajaho ayaa habka ugu horeeya waxa uu markaasi ka bilaaban doonaa deegaanada dhaca ee galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale waqooyiga waana laba jiho oo markaasi dagaalka la doonayo inuu iska garab socdo esaacadihii ugu dambeeyay waxaa la arkayay gaadiidka ciidamada oo kuwooda ugu badan oo jubbaland oo markaasi diyaar garow adag ku jira waxaana markaa xilligan jiraa in maamulka jubbaland ay doonayaan in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigaan oo muddo fog ay maamulayaan dagaalamayaasha al-shabaab eh, waa halkee marka deegaanada ugu badan hadda oo ay abaabulkan uu ka socdo xasan eh, hadda gudaha magaalada kismaayo ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowgan ee xoogan sidoo kale waxaa jirtaa in eh, marka ciidamadii ku kala sugnaa furimaha dagaalka iyaguna markaasi la doonayo in ciidamo kale oo gudaha magaalada kismaayo lagu diyaarinayo muddooyinkan dambe in markaa lagu xoojiyo Eh, taasna waxa ay saraakiishu noo xaqiijiyeen in markaasi maanta ay suurageli doonto ilaa iyo gelinka dambe eh, waxaa marka arrinkan uu yahay eh, mid kadib markii la sheegay in dagaalamayaashii ugu badnaa oo shabaabka ka tirsan xilligan ay isugu yimaadeen gobolada jubbooyinka kadib guuldarro xoogan oo ay kala soo kulmeen dagaalada xoogan oo ka socda gobolka galgaduud iyo weliba qeybo mudug ka tirsan waxaa marka tani ay tahay jubbaland mid ay uga hortegayso in dagaalamayaasha oo la aaminsan yahay shabaabka ka tirsan in culays ay soo saari doonaan deegaanadan si taasi ay u dhicin ayay saraakiishu markaa xaqiijiyeen in dagaalkan loo qaadayo waayahay dad badan waxay isweydiinayaan abaabulkan socda ma ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland oo baa mise waxaa ku jira dad shacaaba oo is abaabulay oo doonay inay la dagaalamaan shabaab xasan eh, saraakiishu maysan noo xaqiijin in dadka deegaanka eh, iyagu is abaabulay ay qayb ka yihiin balse waxay xaqiijiyeen in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland dagaalkaas unay ah hadda qayb ka yihiin balse ilaa iyo hadda wax shacaba oo ka qayb qaadanaya dagaalkaas nalama xaqiijin waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo arrimaha jubbaland inoga soo warramay ayuu ahaa markan mar kale haddii hiiraan aynu eegnana gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan waxa uu markaa ka tacsiyey geeridii ku timid askartii iyo saraakiishii lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay galcad wuxuu tilmaamay in marnaba aysan ka niyad jabi doonin lasii wada halganka wuxuu ugu baaqay ciidamada iyo dadka deegaankuba inay sii laba jibaaraan dagaalka dhanka al-shabaab oo markaa aan loo joojin weerarada ka imaanaya dhankooda al-shabaab raggii maalmihii isdaba jooga ku dhintay jiidaha dagaal ayagoo horumarro ka samaynaya saraakiisha oo u horeeyey inta haddaan xasuusto maalmaha ninka la yidhaahdo korneyl shataqi ee ku dhinta xawaaley ee u dambeeyey korneyl xasan tuure iyo rag badan oo la dhintay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanteenna samar iyo iimaan haynaga siiyo waxaan aad maaragtay u xasuustaa ninka sarkaalkaa maanta la dilay nimanka dhallinyarada oo markaa da-dooda eegto iyo aqoontooda iyo geesinimadooda iyo akhyaarnimadooda runtii xusuus lagu reebay ahaayeen rag badanoo saraakiila waan ka bartay berigaas aduu rag badanay ahaayeen markaa ilaahay haw naxariisto intii dhimatay kuwa kalena allaha badbaadiyo soomaaliya inta shabaab joogo oo gabarh soomaaliyeed inta odagii laga dilay asaay qaadayso oo canug soomaaliyeed uu agoontoobayo markii ma dhihi karnaba damiirkuba nama siinayano ya damiirkuba nama siinayo inaan nafisno mana siinayo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaydse cismaan ayuu ahaa oo markaa ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday dagaalkii iyo weerarkii shalay ka dhacay galcad barnaamij ola dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin oad nagala socotaan dhegeystayaal arday dhexdooda xaalad ku tuuga midna aloose allowna dhaafi askartalaaye abwaan ma dhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baaday weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmin o ad nagala socotaan dhegeystayaal markaan waxaan eegi doonaa falanqeyn ku saabsan kulanka weyn ee kooxaha liverpool iyo chelsea ay galabta ku ciyaari doonaan garoonka anfield road ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaa stuudiga kula sugan wariyeena cabdirashiid oo arrimaha ciyaaraha aada uga xeldheer eh, cabdirashiid solow maxaan ka ognahay kulanka adag ee liverpool iyo chelsea waa maasantahay cabdicasiis saddexda galabnimo qadar eh, soddon daqiiqa Eh, waxaa la wada ciyaari doonaa kulankii xiisaha badnaa ee maanta la sugayo eh, kooxda kubadda cagta chelsea ah iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ku wada ciyaari doona garoonka liverpool ee anfield stadium iyadoona aynu ognahay labada kooxoodba in xaalad adag ku jiraan kaalinta sagaalaad iyo kaalin tobnaad ay ku wada jiraan aad iyo aad waa isku dhibco weyaan marka labadaba xaalad daran ay ku sugan yihiin iyadoona markaa liverpool laakiin gurigooda keliya xil ciyaareedkan hal gool loogu badiyo oo ayn ognahay koox kubadda cagta mancity ay ku garaaceen garoonka anfield stadium xilli ciyaareedkan laakiin liverpool iyo chelsea xaalad daran ayaa haysata xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool sideed iyo toban kulan oo ay ciyaareen keliya sideed ayay badiyeen afar ka midna barbadhac ayay galeen lix kulan ayay guuldarro markaa la kulmeen marka waxaa leeyahay labadii xilli ciyaareed ugu dambeysay guuldarooyinkii ay la kulmeen ayay durba siddeed toban kulan xilli ciyaareedka horyaalka bermaleega la kulmeen sidoo kale kooxda kubadda cagta jelsina iyadana oo sidoo kale xaalad daran ayaa haysataa sagaal iyo toban kulan keliya waxay ka badiyeen siddeed jeer afar jeerna barbadhac ayay galeen toddoba jeerna markii la eegana waa la garaacay marka labaduba shantii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool horyaalka bermaleega saddex jeer ayay badiyeen laba marna waa la garaacay halka kooxda kubadda cagta chelseana shantii kun ugu dambeysay laba ka mid ah ayay badiyeen halka midna barbadhac ay galeen laba ka mid ah la garaacay Eh, waa gartay eh, cabdirashiido markaan eegno qaab ciyaareedka liita ay soo bandhigeen kooxaha chelsea liverpool eh, hmm. xil ciyaareedkan maxaa marka laga filan karaa kulanka galabta angel road ee ku dhexmari doona liverpool iyo chelsea waa kulan adag oo runtii ay aada isha ugu wada hayaan dadka xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta marka markaa eegto xaaladaha ay labada kooxood ku kala jiraan maxaa isleedahay kulankaa natiijo ahaan iyo sidoo kale qaab ahaanba maxaa la filan karaa Eh, markii la eego labaduba eh, dabcan way badin karayaan chelsea way badin karaysaa lakin liverpool way badin karayaan laakiin eh, waxaa inta badan leeyahay kulankan waxaa la saadaalinaya barbadhac inuu ku dhammaan karayo waxaanu ognahay afartii kul ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool iyo chelsea wada ciyaareen dabcan barbadhac ayuu ku dhammaanayay iyadoona xil ciyaareedkii hore laba kulan f a cab iyo weliba lea cab dabcan ay ku kulmeen finaalkiisii dhanka goolkulaadina ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta liverpool naadiga chelsea iyadoona labadii kun ugu dambeysana horyaalka bremeliga mar labay laba ayay galeen marna hal hal ayay galeen marka inta badan kulankan barbadhac ayuu ku dhammaaday ay leeyahay laakiin waxaa la aaminsan yahay in labadaba xaalad daran ay heystaan ay ka maqan yihiin muhiima liverpool oo kale waxaa ka maqan ninka layihahdo roberto fermino oo nin aada u khatar badan sidoo kale virgil vandaj ayaa ka maqan diego jota ayaa ka maqan arthur ayaa ka maqan sidoo kale luis dias aynu ognahay ninkaas inuu aad iyo aad u khatar badan ayaa ka maqan dhanka chelsena waxaa ka maqan ciyaartooy aad u badan oo toban gaaraya raxim sterlin ayaa ka mid ah edwardo mendi ayaa kamid ah danis zikri ayaa kamid ah benjilwal iyo weliba ninka layihahdo bolosij ayaa kamid ah jow falks ayaa kamid ah fofan ayaa kamid ah iyo broq ayaa kamid ah iyo xidigo kale marka eh, dabcan marka labadu marka inta badan eh, ciyaartooyda ka maqan ayaa loo aaneynaya xaaladda ay ku jiraan liverpool iyo chelsea eh, aad iyo aad laakiin ma isbarbardhigi karno liverpool iyo chelsea liverpool mm. ciyaartooy badan kama maqna sida aan rajeynayno waxaas leedahay dhaawac uu ku badan yahay kooxda blue aad iyo aad marka dhanka suuq haddaan fiirino cadushidoo labada kooxoodba suuqa libs cabtooda furan yahay xidigay soo kala gateen hmm. marka liverpool chelsea oo kale galabta waxaa la saadaarinayaa in graham potter kusoo bilaabi karo mikaelo madrik oo hmm. runtii aada loo wada sugayay bandhigiisa xidig shaktar duniski ay chelsea boqolkii milyan kasoo bixisay marka markaan eegno xidigaas iyo xidigaha kale chelsea ay keensatay iyo kulanka u dambeeyay crystal palace isfahamka ka muda kooxda chelsea hmm. ma la sdhihi karaa liverpool galabta waa waa loo yaabaa ama ciyaar adag baa meesha ka dhici doonta oo liverpool markaa chelsea way garaaci kartaa Eh, markii la eego eh, waxa uu kusoo bilaaban karaya ninka yidhaahdo eh, muqaylo mudrigi kulanka sida uu sheegay tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea graham potter waxa uu sheegay tobabarkiisii aad iyo aad ugu fiicnaa waxaana macaqulaha in kulankan lagu soo bilaabo marka saalaasha ugu badan waa lagu soo bilaaban karayaa mount iyo weliba ninka la yidhahdo ziyaj iyo havars ayaa leeyahay ay kusoo bilaaban karayaan weerarka halka gorgino iyo weliba covasig iyo weliba ciyaaryahanka degalaga kusoo bilaaban karayaan halka leysahaal oo muddooyinkii ugu dambeysayba waa nin aada u khatar badan garab bidixna ka ciyaara booska kurela ayuu kala baxay ninkan mustaqbal fiican ayuu leeyahay garabka bidix ayaa lagu soo bilaabi karaya midigna waxaa lagu soo bilaabi karaya ninka layhahdo kabtan asbalkueta budishali oo asagana xil ciyaareedkan kusoo biray ama bishan guda jirno kusoo biray kooxda kubadda cagta chelsia iyo tiaga silva ayaa wada ciyaaraya sidoo kale keebana waa uu ciyaari doona oo kulanka waa lagu soo bilaabi doona marka ciyaartada kooxda kubadda cagta chelsea markan is haystaan inkastoo markaa laleeyahay labada garab midig iyo bidix difaacyadooda sida benjilwal iyo james oo kale iskaga bahnaan lahaayeen iyo ingolo kant oo kale marka laakiin labada xabad isdhaama malahayle cabdirashiid dhinaca kale zeerada talyaaniga haddaan egno kooxda yuventus ganax adagaa ku dhacay mm. sidaan la soconno oo waxaa lasoo saaray in ilaa shan iyo toban dhibcood laga jaray kadib markii xiriir kubadda cagta ee zeerada way heleen in marka arrimo musuqmaasuq la xiriira iyo wax isdabamarin dhanka xogaha maaliyadeed ee suuqa liibsiga ay ka sheegeen marka been ama qaar ay qariyeen mm. marka shan iyo toban dhibcood laga jaara leeyahay kooxda juventus kaalin tobanaadina u dhici doontaa ka waran bal arrintaa ee dartarkeeda iyo saameynta ay ku yeelan karto juventus Eh, kooxda kubadda cagta yufe runaantii xaalad daran ayaa la soo diristay waxaan ognahay in kaalinta labaad ee horyaalka seereed talyaaniga ay ku jireen sanadkan rajo fiican ayay lahaayeen in iskudeetaha talyaaniga isku guuleystaan ama markaa meel fiican ay ka gaaraan laakiin hadda waxay ka dhigan tahay in kaalinta tobanaad ee horyaalka eh, dabcan eh, seereed talyaaniga ay ku jiraan iyadoona hadda markaa dabcan la leeyahay waxay ka dambeyn doonaan kooxaha ferentino oo sagaalaad ku jirta torino oo sideedaad ku jirta udinese oo toddobaad ku jirta roma oo lixaad ku jirta atlanta oo shanaad ku jirta lazia oo afaraad ku jirta saddexaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta inter milan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta c milan oo iyada laba ku jirta ama labaad ku jirta nabolina way hogaaminaysaa marka marka waxaa leeyahay maadaama yufe kaalintaas tobanaad loo celiyey waxay fursad u tahay kooxaha napoli ac milan iyo inter milan oo sanadkan la leeyahay kuwa ayaa midkood ku guuleysan doona iskudartaatayaanaya garaaxa juventus oo markaa heedaanka ma ridi karo rajadii juventus ee ahayd inay u tartanto kaalmaha hore ee zaarada talyaaniga amaba loolanka inay gasho zaarada talyaaniga ee koobka iskudartaa e, markii la eego naadiga e, hoggaaminaysa waxay leedahay afartan todoba dhibcood afartan todoba dhibcood iyo weliba markii la kala jaro e, labayo labaatan dhibcood waxaa udhexeeya labaiy labaatan dhibcood kale marka kooxda kubadda cagta yuventusna hadda waxay markaa dabcan labaiy dhibcood u jirtaan adiga hogaaminaysa taa marka waxaa laleeyahay maadaama laba labaatan dhibcood ay aad yaad u fog tahay yufe ma kasoo kabsan doonto waxaa laleeyahy sanadkan haddii booska afraad ay helaan waa inay markaa dabcan ku farxaan aada buu umahadsan yahay wariyaheenna cabdirashiid ayuu ahaa oo markaa ila falanqeynay si guud ciwaanada iyo waxyaabaha ugu waaweyn ciyaaraha kubadda cagta barnaamijka waalaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamijhegeysanaysan idaacadda kulmin ad nala socotaan dhegeystayaal markaan burkina faso haddaan eegno ciidamada ammaanka dalka burkina faso ayaa soo badbaadiyey lixdan iyo lix qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur kuwa ay afduubteen kooxa hubeysan ka dagaalama waqooyiga wadanka burkina faso toddobaadkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka hubeysan ayaa waxa ay ka afduubteen intii u dhexeysay labaiyo tobankii ilaa saddex iyo tobankii bishan januari banaanka xaafado ka mid ah arbinda halka loo yaqaano oo dhaca gobolka saahel gaar ahaana gobolka soom loo yaqaano ciidamadu waxa ay wadeen dadaalo ay ku doonayeen in lagu soo badbaadiyo laguna helo toddobiiy labaatan haweena iyo sidoo kale sagaal iyo soddon caruur ah oo markaa ay ku jireen ilmo aada u yaryar oo markaa laga afduubay qeybo ka mid ah eh, bartamaha iyo waqooyiga waddankaasi burkina faso warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in ciidamadu ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan dadka ayna kasoo furaan kooxaha hubeysan ay gacanta ugu jireen waa la helay dhammaantood iyaga oo caafimaad qaba waxaay maqnaayeen ilaa siddeed maalmood haatan waxaa laga badbaadiyey afduubayaashii ayaa loo sheegay r t b oo ah warbaahinta dowladda waxaay ahayd war weyn marka la eego sida loo fuliyey qorshaha lagu soo badbaadiyey ilaa iyo xubnahan haweenka iyo caruurta ah oo markaa aada looga walwalsanaa intii ay ku jireen gacanta kooxaha hubeysan ee af duubtay waxaana la sheegay in howlgallo ay fuliyeen oo dabajoog ah ay markaa ciidamada amnigu keentay in ugu dambeyn ay soo furtaan lana soo helo dadkii la afduubtay oo muddo siddeed maalmood ku jiray gacanta kooxahan hubeysan ee ka dagaalama waqooyiga waddanka burkina faso waxaa lasoo bandhigay muuqaalada iyo sawirada dadkan oo la keenay magaalada ogadago ee caasimadda waddankaasi burkina faso ciidamo ka tirsan dowladda ayaa u xaqiijiyay wakaalada wararka ama wakaaladaha wararka ee f b iyo reuters in markaa ciidamadu ay dadaal badan geliyeen sidii loosoo badbaadin lahaa xubnaha ku jira gacanta kooxaha hubeysan ee burkina faso ka dagaalamay ay afduubteen dalka burkina faso waxauu ka mid yahay mid kamid a ah dalalka galbeedka qaaradda afrika ee aadka ola daradhacaya kooxaha islaamiyiinta ah ee isis iyo sidoo kale kooxo kale oo weysan oo ka dagaalamaan qeybo kamid ah wadankaasi burkina faso kuwaas oo dhibaato xoogle ku haya dadka iyo ciidamada ammaanka burkina faso oo inta badan weeraro xoogan ka geystaan waxaana arrinta ay keentay in wadankaasi dad badan ay isaga hayaamaan sidoo kalena xaalado nololeed oo aada u adag ay wajahaan oo ay kamid yihiin in dadku aysan haysan waxyaabihii ay ku noolaan lahaayeen xaafado badan ay kaga carareen afduubka iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha hubeysan ee ka dagaalama waqooyiga wadankaasi burkina faso weerar ka dhacay khamiistii qeybo kamid a ah waqooyiga wadankaas waxaa lagu diray sideed iyo toban ruux waxaana markaa la aaminsan yahay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxaha ka dagaalama wadankaasi burkina faso ibrahim trorore hogaamiyaha militariga waddanka burkina faso waxa uu markaa xukunka la wareegay wareysi afgambiya bishii sebtembar waxaana markaa tan iyo xilligaa la doonayey in markaa lasoo celiyo awoodda laguna celiyo dowlad rayada balse taa ma dhicin oo weli waxa ay sheegeen in iyagu nidaamka militariga wadankaasi lagu xukumayo markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo aad xilligan oo kale ka dhagaysataan raadiyo kulmiye hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegeysataa xubinta wadajir waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali weliba farxiya xuseen cali waayo farxiya waa mahadsantahay hadaleynta ee aadka loo hadlahay iminkan waxaa weeyaan waxaa leeyahay saacadihii lasoo dhaafay isgooska lagu magacaabo howlwadaag waxaa ka dhacayay banaanbaxyo ay sameynayeen dadka shacabka ah waxaana lasoo warinayaa in wiil bajaajla ah ee iminkanba lagu dilay halkaa waxaana dilay leh askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya marxuumka la dilay mootada la saarneyd hooyadiisii weliba walaashihiis allah u naxariiste marka dadka shacabka ayaa isku soo baxayo sameeyey iyadoona inta badan la baahinayay sawirka wiilka markaa bajaajka ee lagu dhex toogtay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaana arrinkaa geystay ee leeyahay iyadoona arrintan ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii ugu dambeysayba dilalka muqdisho ka socday ay badanayeen marka arintaa ayaa aad iyo aad loo hadalhayay waayaha dhanka ciyaaraha aynu eegi doonaaye hadaleynta ugu badan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool sagaalka galabka markii la eego qadar soddon daqiiqa kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool waqti qurux badan aysan ku jirin kooxda kubadda cagta chelsea waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad ee horyaalka bermaliga liverpoolna waxay ku jiraan kaalinta sagaalaad horyaalka bermaliga iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool xidigo muhiima inay ka dhaawacan yihiin sida ciyaaryahanka la yihahdo firmino ilaa fandaaj iyo xidiga kale sida jota uu ka mid yahay ilaa los dias iyadoona sidoo kale kooxda kubadda cagta chelseana xaaladan ay haysato oo xidigo muhiima ah markaasi ay ka maqan yihiin sida ciyaaryahaanka la yidhaahdo ben chilwell iyo weliba james sterlin iyo weliba xiddigo kale oo muhiima ah sida ninka la yihahdo bolosig uu ka maqan yahay sidoo kale ciyaaryahaanka la yihahdo fafana taageerasha koxda kubadda cagta chelsea waxay aad iyad u hadalhayaan inay daawan doonaan ciyaaryahaanka dhowaan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta shakda duniski ninka la yidhaahdo muqaylo mudrigi dhan kaleetana hadalhaynta kale jirta waxaa weeyaan kooxda kubadda cagta ee yuve ayaa dhibco badan laga goostay kadib markii eh, waxyaabo badan ay sameeyeen oo aan sharciga waafaqsaneen marka yuventus ganaax ayaa markaa eh, waa la ganaaxay oo muddooyinka ugu dambeysayba hadaleynta waxay kooxda kubadda cagta yuventus oo dhibco badan markaasi laga jartay hadaleynta ayaynu intaan kusoo afmeerayna markan dhanka iyo weliba qormooyinka markaana qormada ugu horeysay ee dhankayga waxaa magac looga dhigay sheeko xigmadaysan aabba ayaa inantiisa ku casuumay in ay kasoo wada casheeyaan hoteelada magaalada wuxuuna mudalabkii si hoose ugu amray inuu u keeno nooc kasta oo cunnada ugu macaan uguna caraf badan balse uu usoo raaciyo weel daboolan oo aan la ogaan karin waxa gudihiisa ku jira miiskii ayaa lasoo saaray cuntadiiyo nooc walba leh taasoo midba midka kale ka qurux badan tahay kana dhadhan iyo carab fiican tahay hase ahaatee inantu waxay indhaha ku haysa keliya weelkan daboolan waxayna damacday in ay ugu horeenba isaga daboolka ka qaado aabaheed ayaa weydiiyey sababta ay u danaynayso inay ogaato waxa ku jira weelka gaarka ah ee daboolan islamarkaana ay isaga indhatirayso cunooyinka qaaliga ah ee horteeda yaalla waxay ku jawaabtay waxaan ogahay waxaa weelka ku jira inuu ka qaalisan yahay waxaana horteyda yaalla oo dhan taasina waa sababta loo qariyey aabbihii oo dhoola caddeynaya ayaa ku jawaabay waa taas sababta aan gabadheediyey xijaabka kuugu xiray waxa aad ka qaalisan tahay kana maamuus badan tahay wax kasta oo bannaanka la keenay xijaabkuna ma ahana caburin ee waa shay lagu asturo ammaano iyo meelo qaali ah oo aan cid mutaysata mooye cid kale daalacaan karin waana diiniyan alle qur-aankiisa ku sheegay qormada ayaa lagu soo gebagabeeyey haddaba ogaada haweenow quruxdiini iyo sharaftiinuba in ay xijaabka ku jirto waayahay qurmada ugu dambeysa dhankayga farxiya haddii aan waxa lagu bilaabay sidan waxaa leeyahay eh, ha ku shiidin qalbigaaga caro caadotooyo iyo dadkoola noco waayo taasi waa cadaab joogto ah ee ka saar qalbigaaga waxyaalaha xunxun sidoo kale waxaa leeyahay ogow dhibta ku heleeshay inay indhaha ku furayso qalbigaagana ay nooleynayso rabbigaaga nimcadiisii mar walbana ku xasuusinayso sidoo kale waxaa leeyahay haw deeqsi waxbixin badan taasi waxay eh, waaasicinaysaa qalbigaaga mar walbana waa inaad sidaas sameysay ayaa leeyahay iyadoona qurmada ugu dambeyntii lagu soo gebagabeeyey oo waxaa laleeyahay ku dadaal nadaafadda dharkaaga sidoo kaleetana wanaaji qof kasta oo markaa kula mid ah ayaa leeyahay waxaynu ka soo xigana qof baraha bulshada ku soo gala ismaaciil bulle gudahaan xubintii waa nageynta xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqleysoona qayb ka ahayd barnaamijka ogaal markan waxyar haddii aynu sii eegnana juventus kooxda ka dhisan horyaalka zareeda talyaaniga waxaa ku dhacay ganaax aada u adag marka la eego muddooyinkii lasoo dhaafay tan iyo fadeexadii horay u dhacday oo markaa kooxaha zareeda talyaaniga ka dhisan gaarahaan kooxdana keentay in loo celiyo horyaalka heerkiisa labaad ee zareeda talyaaniga kooxdan oo kamid ah kooxaha markaa ugu taariikhda fog saareeda talyaaniga waxaa lagu dhuftay ama sidoo kale lagu soo rogay ganaax keenay in laga jaro ilaa shan iyo toban dhibcood oo ay dib u dhici doonto kadib markii lagu eedeeyey in ay markaa soo bandhigeen sidoo kalena ay qariyeen xogta maaliyadeed ay u isticmaaleen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda sanadihii lasoo dhaafay juventus waxay ku eedeysay in arrintani ay ka dambeeyaan kooxo iyo sidoo kale eh, arrimo kale oo ay ka mid yihiin xiriirka oo ay markaa eedeen u jeedisay balse xiriirka laftirkooda waxa ay sheegeen in kooxdu ay adeegsatay xogo kala duwan iyo barabowsalo kala duwan oo ay u qortay xiriirka kubadda cagta ee zaraa waddanka talyaaniga arrintaa waxay keentay in la qariyo qaar ka mid a ah xogtii lagu iibsaday xidigaha qaar waa isbedello kooxda ay ku sameeyeen iyo sidoo kale in markaa la qariyaba dhaqaalo soo galay oo kasoo galay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxdu waa ay beenisay in waxa ay sameeyeen bilowgii hore ee lagu eedeeyey balse baaritaano ay wateen oo ay wadeen xiriirka kubadda cagta ee talyaanigu waxaa lagu ogaaday in kooxda ku lug yeelatay kiisas musuq maasuq iyo ay in la qariyey xoga maaliyadeed arrintaa waxaay keentay in laga jaro ilaa shan iyo toban dhibcood haatan waxay noqon doontaa inay gasho booska tobanaad ee kala sarreynta seerada talyaaniga halkii haatan ay kaga jirtay booska afraad waxaa markaa ka haray horyaalka seerada talyaaniga labaatan kulan oo ay markaa kooxdu ciyaari doonto lix iyo soddonka kulan ee la ciyaaro horyaalka wadanka waa horyaalka seerada talyaaniga waxa ay markaa haysatay ilaa soddon iyo toddoba dhibcood oo ay ku hogaamineyso kooxda kubadda cagta ee naaboli waxayna haatan dib u dhici doontaa ama ay noqon doontaa in eh, toban dhibcood ay ama ay ka horeeyeen kooxda napoli oo hogaanka haysa waxaana markan booska tobanaad aadi doonta juventus maadaama uu ganaax ku dhacay waana arrin aada marka looga hadlayo guud ahaan warbaahinta iyo bahda kubada cagta marka la eego kooxda taariikhda ku leh zaaricada talyaaniga ee juventus oo haatan laba iyo dhibcood qura ay usoo hartay dhibcihii ay lahayd markii laga jaray toban iyo shan dhibcood maadaama horey ay u lahayd soddon iyo toddoba waxaana arrintaa ay wejikabax ku noqon doontaa xiddigo badan oo kooxda oo la aaminsan yahay in markaa ay noqon doonto inay ka tegi doonaan kooxda maadaama rajadii ay ka lahayd juventus inay u tartanto horyaalka saarada talyaaniga ee soo gabagabooday kadib markii loo celiyey oo ay u noqon doonto booska tobanaad ee kala sareynta saarada talyaaniga sidaana ay u weyn doonto fursad kasta oo keeni kartay in markaa kooxda juve ay u tartanto horyaalka iskudaataha ee saareeda waddanka talyaaniga mareykanku waxa uu leeyahayna waxaan aqoonsanay kooxaha uu taageero ruushku ee cawshaqeystayaasha inay yihiin ururo sameeya dembiya dagaal oo ka dhana bini aadamnimada waxaay sheegeen in kooxahani ay geysteen falal lidiga ku ah xuquuqul insaanka sidoo kalena ruushku u isticmaalay tobanaan kun oo ka mida ah dadkii xabsiyada ugu xirnaa inuu u adeegsado inuu askareeyo una adeegsado dagaalka ka dhanka ah ukrain afhayeen u hadlay aqalka cad ee mareykanka oo lagu magacaabo john kirby waxa uu sheegay in kooxaha wagneriska loo yaqaano oo ay hogaamiyo yevgeni bregoshin oo ah nin ganacsado ah aadna xiriir ganacsi olo leh hogaamiyaha ruushka valadimir putin inuu ninkani ka shaqeeyey in ilaa konton kun oo dagaalame ay markaa ka dagaalamaan waddanka ukrain kuwaasi oo sideetan boqolkiiba la aaminsan yahay inay ahaayeen dadkii laga soo saaray xabsiyada waddanka ruushiya kooxaha wagnerisku waa ururo dembiilayaal ah waxay u muuqdaan kuwa kusii faafaya waddanka ukrain iyo qeybaha ruushka waxa ay geysanayaan wax aan raali laga ahayn oo ay ka mid yihiin adeegsiga awoodo xad ah iyo dembiye ka bini aadamnimada ayuu yiri john kirby waxaynu la shaqeyn doonaa si wadajirana uga shaqeyn doonaa in tallaabooyin ad adag laga qaado kooxahan fallaagada ah waxaynu bartilmeysan doonaa qof kasta oo caawiya kooxaha wagneriska iyo hadalkiisa raaciyey john kirby oo ah afeen u hadlay aqalka cadda ee mareykanka sidoo kale kirby waxa uu sheegay in sirdoonka waddanka mareykanku ay heleen xooga muujinaya in xukuumadda byangyang ee kuuriyada waqooyi ay markaa hub siisay yasaanad milatariba xubnaha wagnerka loo yaqaano ee ka dagaalama ukrain arrintaana waxay sheegeen in weli ay baaritaano ku wadaan in iyana kuuriyada waqooyi ay ku dhug leedahay dagaalka ukrein iyo ruushka sawiro lasoo dhigay baraha bulshada sideed iyo ilaa sagaal iyo bishii november ee sanadii hore waxay muujinayeen in diyaarado laga leeyahay kuuriyada waqooyi oo iyagu markaa dejinaya hub iyo sidoo kale agabyo military waxaa la aaminsan yahay in la siinayay kooxahan caloosha dushaqaystayaasha ah ee ka dagaalamaya wadankaasi ukraine balse kuuriyada waqooyi iyadu arrintaa waa ay beenisay markii loo soo bandhigay inay qeyb ka ahayd wadamada ku lugta lahaa in ay geystaan ama ay hub iyo saanad militariba siiyaan kooxaha ku dagaalamaya ukraine si gaar ah ruushka oo lagu eedeeyay in ay iyagu markaa taageeraan waxaa la aaminsan yahay in dagaalka ukrein iyo ruushka uu markan waqti ahaan dheeraaday sidoo kale dunida uu ku yeeshay si guud dhaqaale burbur iyo inuu saameeyey habka nololeed ee ganacsiga xorta ahaa iyo waxyaabaha kale ee ka dhexeyn jira dalalka reer yurub iyo qaar ka mid a ah dalalka dunida dhinaca kale ugu dambeyntiina gabon waxaa geeriyooday wasiirkii arrimaha dibadda ee waddanka xilli uu ku jiray shirkii golaha wasiirada ee waddankaasi aad ayay u hadlaysaa warbaahinta dunidu geerida michail mose adamo oo u geeriyooday wadna xanuun sida la sheegay xilli lagu jiray shirkii golaha wasiirada ee waddanka laba iyo lixdan sano jirkan aadka ugu dhowaa hogaamiyaha waddankaasi gaboon ninka lagu magacaabo ali bongo ondimba waxaa la sheegay inuu u dhintay wadna xanuun laguna soo booday xilli lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada qoraal ka soo baxay xukuumadda ayaana lagu caddeeyey sidoo kale ilo kale oo ku dhow xafiiska madaxweynaha waxa ay caddeeyeen in xilliga ninkani uu geeriyoonayey uu markaa ku jira shirkii golaha wasiirada hal marna uu xanuun qabtay sidaana uu markaa goobta ugu dhacay musaame adamo waxaa loola cararay isbitaalka xilligii uu xanuunsaday balse waxaa durbaba la tabiyey in uu geeriyooday intii loo sii waday isbitaalka ali bongo hogaamiyaha waddankaasi gabon waxa uu sheegay inuu aad kaga xun yahay geerida mijail mose adamo oo ku geeriyooday waddanka gabon xilliga uu geeriyoodan u ahaa xilli uu socday shirkii golaha wasiirada waxa ay dowladdu sheegtay in markaa ay sameyn doonaan munaasabado iyo waxyaabo markaa lagu maamuusayo geeridiisa sidoo kale waxa uu ninkan dhashay sanadii kun sagaal boqol koob lixdankii waxauu ku dhashay waqooyi bari magaalada makoko loo yaqaano uu kasoo bilaabay halkaa inuu ka qeyb qaato bahda warbaahinta ilaa iyo intii uu soo weynaaday sanadii labadii kun waxa uu master bongo uu noqday wasiirkii difaaca muuse adaamo mar kale waxa uu noqday madaxii wasaaradda gaashaandhigga mar kale waxaa loo doortay bongo inuu madaxweyne noqdo balse waxaa markaa aada ula shaqeyn jiray master muusa oo la taliye ahaan iyo kaaliyaba ula soo shaqeeyey halka markii dambena haatan uu noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee waddankaasi gaaboon barnaamijka waraad degeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waala dhegeysanaysaan markaana waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalmaane waxaa la yidhi nal yahow bidhaamayo markaan aragnay baaqaaga boholaha mugdiga iyo rajadii moolka lagu buusay biriqday dareento indhaha waatan balacsiine awal horena waatan u begay bixitankaagiiye inaad birima tahay iyo anoo qiray buruudkaaga ducadan kugu bantooqaaya iyo maqal bayaankayga burji iyo allaha baaqigaa baawar kugu deeqiye inkoordada allaha kaa baashiyo juundabalooloowe xaafadaha ku sii baah dadkaa baahi kuu qaba e gurdigana ka saar booska waa sii baktinayaaye eh. biisadiina sintaa bidixda iyo lagu xihan baylka war waxaa la yidhi habeen waa mugdi caddadaa u miciina dharaartaa ka macaan balse qofkan wax arkayn eh. labaduba waa iskugu mid warnamiyaw bushukuleel baaha karoonga laari baahana deriga karoonga laari bilaahana nebada karoong aryaadhaha mugdi gacan la taagaa waxay mudan allah ogaa la yidhiye eh. musbaax iyo mugdi indhaha u kala roon war cadho isciise allah u naxariista waxaan ka maqli jiray babuur meeldheer ka yimid musbaaxdu daaran tahay shufeerku maylku wado biraan laga maarminiyo matoorku hadduu ka jabo waa muruge moogtihiin abwaamuudiin wali baarey usba maalmahaynee wali maalka waalay ma afugun la'aama moogshe malfadow war ilaahay ha sheekh cabdi ayuub wuxuu hore u yidhi markab laba musbaar jaban tahaan meel ka tolaya maroodaan u buulaynayaa maangad yuurura maqal baan hangoolka u sidaa maalin iyo leyle anna kama maqnaan karo iyana igama maarmaan anna waxaan maqli jiray mashaqa waa kale iyo muruga ciilkeed ruuxii meel fokaa jira war kalamaanay war ma haysaan odayaashii shabaab heshiiska la soo galay ee cadaada shirka jaraa'id ku qabtay dabadeedna la soo xiray maxkamad baa la soo saaray waxayna dhaheen mar baa bakhtigu kuu xalaal yahay annaguna heshiiska al-shabaab la galnay duruuf baa noo geysay wixii aan la galnayna been bay ahaayeen haddeerna go'aankii dawladdu ka qaadataan la qabna wargoyn odayaashu xabsi fiican oo dhaqan celinta ku wanaagsan baa lageeyaan u malayno markiiba si degdegay isku soo bedeleen warwarka ha iga dhexgelina waxaa la yidhi dadka waa la kala miirayaa muumin iyo gaale eh. munaafaq iyo shayddaanna waa inay midoobaane isku dhinac ilaahow marsi ha ismutuxuyeene war odayaasha haddii la sii daayo berri hadday shabaab u tagaanay ahaan maxkamad murtadiinna soo saartay baan saarnaynoo waan qasbanin maxaa laga dhahayaa war shabaab meeshay ugu tageen markii hore xaradheer aheed waana la qabsaday xaggay dambey ugu tegayaan war calaa kulli xaal odayaashaas sida loola dhaqmo waxay tusaale u noqon doontaa dad badan oo shabaab la mucaamila aryaadhaha samigay cabdullahna waxa uu yidhi how intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan saaxiibkay awaanguura hore wuxuu u yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xirataaba gardaroy godkaagii waa lagugu soo galay war awaanguura waxaa kaloo hore u yidhi inuu ruux sidii mara gashtee bam isku googooyo halka ay ka soo guuriyeen godana weyddiiya war kalmaanee war ma haysiin xawaaley tuulu u lagu magacaabay dhagaxow arroob miyaa ka dahay warma beerihii baa soo go'ay warma macawisley baa ka soo baxday war warka iga dhex gelinine kabtaydi maaragtaa ka dhacday ninka koobiyiisii goobaha olya u dhiibtay maantiyaa taqaanay ma ahane afartan iyo lagu dilaa la yidhi war ma shabaab baa adhi kala laayey aryaadhaha shabaab riihiyaa la daba dhigay war nafladirasow lama dhihin oo wixii nooluba cadowgooda maaha war warkaanaga dhex gelinine milatariga inaba sugadiiyo diyuurada iskaashanaya ayaa ku dheelmaday cimaamadii guduudneedna sidii inay katorobaan tahay iska tuuryeeyeen war imaamadii kam qataltu waa riday dhaheen miya aryaadhaha war ma haysiina maalin kasta waxaa la yidhi mahay afar khawaariijuhu isugu tagtaba nisaa kasoo war hesha ka kadibna bayraqdaartu korkeeday rorogtaahaa la yidhi war cabdulow handambaabin afar maahee mahad salaad konton dilaaba loo bixiye waxaad ku falehe bahaalkii yaa baalayaadii waxaa buudaagay bayraqdaar bahaalkiyo baalayaadii waxaa buudaagay bayraqdaar gafuur duubdubihii ku dhacay waan ku diirsadaye ituma durbaanada tolo waan dabaaldegi war kalemaana war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii yidhi wejiga labaad koonfurgal galbeed buu ka bilaabanayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareenna wuxuu yidhi bil gudaheed baan ku soo afjaraynaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi qof kasta geed miridhalaya ha talaalo war hadday shabaab ku dhuuntaanna sow halis maaha war garan waa kamid mid maaha waxaa la tallaala madaxweynuhu yidhi war geedka garan waa la yidhaha laftarkiisu deegaankow garan waa ku yah marka waa shabaab oo kale aga war hadagooyin haddii koonfur galbeed bil lagu soo afjarayo jubbalandna sidee laga yeeli aryaa bishaarow su'aashaas axmed madoobe la rabaa inuu ka jawaabe horta jabuuti ma ka soo naqday war cabdillow war mahaysida al-shabaab baa ah haysta warnimayaho war mahaysiina madaxweynaha galmudug qoorqoora ka khudbeeya xaradheere wuxuu yidhi barbarkay ka baxdaa wabakay la qaleen war barbaru isagu hawsha ka waday miyaa jirtay war war mahaysida xaradheere galmudug ay ka mid tahay ilma adeerayaalow galmudug galhareeri iyo ceelburaa ka dhimana garab isiiya war hadday go'aan kaa tahay garab waayi maysid war waxaa la yidhi dad wanaag u midoobo walaalaysa dantoodoo iska waansha xumaantoo wacadkii alle oofshaa wadankooda horayste soomaali ay isku waafaqinaynaan kala weecanoo wadda maanta aan qaadno angoolow horaa waxaa loo yidhi ma loo dhashaa waddani mase waa la yska dhigi karaa cabdulla waxaa looga jawaabay waa loo dhashaayo sideeba laysaga dhigi karaa wadani war waxaa kaloo la yidhi inta waaxid umiyo qalqiga wadar ahaantiiba wadka ruux wallaahiya ma jiro lagala waabtaaye qof walbaa wakhtuu sugahayaa wuu isla kacayaaye hawalwelin dadkaygaoo xaq baan weheshanaynaa warana waxaan maqli jiray hawalwelin anoo nool war naxariistay wuxuu cabdigahaydh yidhi waraabaha ciyaayo wadaan kuu warramayaaye hawalwelin war baan kuu ogahay wiy gandabadiiye waaxyaha shabaab laga jaraad walabsan doontahay warlayawa nin weli baad jiray waayahay ku daaye wadaadeed maraysa waranu waxaan dhihilaa cararadan socdoon horu sii wadniyo inaan wada jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa inaan wada jiraan wax ku noqon karaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen ka eran anigoo cabdicasiis ciid beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan la lamida ku kulmi doona nabadgelyo